alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray suurat lbaqara tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda siddeed iyo labaatanaad oo laqbadii koowaad aynu maray baynu in sha allahu tacaala ka bilaabi doonaa hore aynu soo maray marka uu ilaahay yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu faataquu annaara alatii waquuduha annaasu walxijaara uciddat lilkaafiriin dhagxanta iyadoo tafsiirka ay ku sugnayd ka asnaamihim minhaa haddana markaa aad umaynaan sii caddayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa dhagxantii ay caabudi jireen asnaamta ahayd baa laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum laha waariduun iyaga iyo waxay caabudayeen oo allah sokadii ay caabudayeen oo cid markaa laga raalli yahay oo iimaan iyo camal saalixa la timina aan ahayn ama dhagxana ama dhira'a ama shayaadiin ah waa la cadaabayaa naartaa la wada gelinaya laakiin ciddii wanaagsanaydee la caabuday sida malaa'ig hadday yihiin ama nebiye yihiin ama saalixiin yihiin yaguma soo gelayaan wamaa tacbuduuna min duuni illaah kuwa marka la cadaabaayo ma soo gelayaan ina aladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaa'ika canha mubcaduun waatuu allah yidhi kuwa xaggayaga ay uga hormartay tii wanaagga badnayd oo janno ahi yacni in loo ballanqaaday ay u hormartay ciddii wanaagsanayd weeyaane kuwaas waa laga fogaynayaa xagga naarta oo iyagu markaa kuwa la cadaabaayo kama mid aha marka qowl wuxuu yahay dhagxantii la caabudi jiray in laga tilmaamaayo waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay may kuwaa keliya kuma koobna kuwaas in la cadaabayaa waa jirtaa oo naarta lala gelinayaa ha yeeshee dhagxantan la yidhahdo xijaaratul la yidhaahdo ee markaa iyaguna markaa dabka bixiya kuwa noocaasoo kalaana waa ku jiraana waa soo gelayaan marka labada noocba waa ka mid mufasirkuna waa ishaaray sidaas oo markuu yidhi ka asnaamihim minha oo sanamadooduna inay ka mid yihiin buu tilmaamay marka dhagxantii inay ka waasacsan iyaga iyo kayrkoodba ay soo gelayaan dhagxantii la caabudi jiray iyo dhagxan kaleba ay soo gelayaan ayuu markaa hadalku daahir ku yahay waana waadix uciddat lilkaafiriin gaalada ayaa loo diyaariyey waxay culammada ahlusunna waljamaaca ka daliishadeen naartu inay diyaarsantoo abuuran tahay ee aakhire aan la abuuri doonin ee markaa mid hore loo abuuray inay tahay yacni taas yadaa bay ka daliishadeen ahlu sunna waljamacana waxay qabaan jannada iyo naarta mid walba way jirtaa oo labaduba waa abuuran yihiin laakiin taasi diidi mayso in wax lagu kordhiyo ama lagu ziyaadiyo laakiin asalkoodu inuu jiro oo abuuran yahay adilo badan baa laga qaadanayaa uciddat lilkaafiriin iyo uciddat lilmuttaqiin iyo adilada marka kale la midka ah ishtakat innaaru ilaa rabbiha xadiiska saxiixa yacni marka wax naarta ayaa rabbigeed u cabatay markaasay tii inna bacdii akala bacdan anigii baa is cunay markan waxaan cuno waayey markaasuu fajacala laha nafasayn allah wuxuu yeelay laba neefsasho u yeelay kulka ugu daranee ah marka adduunyada ku dareentaan waxa weeye waa kulkii jahannama oo ay jahannami neefsatay qabowga ugu darane markaa dunyada ku heshaanna wakhtiga dhaxantu aadka u daran tahay waa qabowgii naarta weeye oo naartu qayb qabow bay leedahay oo qabowgeedu tayndhaaf yahay iyo qayb kulul oo kulkeedu tayndhaaf yahay mid walba waa leedahay labada mid walbana ilaahay wax waa ku cadaabayaa labada mid walba allah waa ku cadaabayaa aayaddan masalku ku sugan yahay fawaa'id badan baa laga qaataa laakiin wax ka mid a ah haddaynu tilmaanno waxaa ka mid a ah. yudilu bihi kaiiran wa yahdi bihi kaiira ilahay cidduu doonuu hanuuniyaa cidduu doonana ilaahay waa lumiya waxaa ku sugan isbaatu lqadar qadarka in la sugayaa ku sugan ta kalena xaqiiqatan inuu ilaahay cid lumiyo iyo inuu cidna hanuuniyo taasna waa ku sugan tahay hidaayadan tii khaaska ahayd baa loo jeedaa waa hidaayadii tawfiiqda iyo waafajinta ahayd cidduu ilaahay hanuuniyo ee solonsiiyo sida xaqa ah ayaa hanuunaysa sidaas aawadee ilahay waa in hidaayada laga baryaa ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaalliin waa in marka la istixdaaraa qalbiga lagu soo xaadiriyaa in ilaahay hidaaye laga baryaayo hidaayadana ilaahay aad waa in looga baryaa oo la weydiistaa cidduu doonuu ilaahay lumiyaa taa macnaheeduna ma aha in qofka markaa loo diidaayo ficil iyo ikhtiyaar inuu leeyahay iyo iraado iyo ficil xaqiiqiya inuu leeyahay in loo diidayo ma aha inuu ilaahay cidduu doono lumiyo cidduu doonana hanuuniyaa waa jirtaa qofkuna ma aha markaa inuu xagga markaa inuu khasban yahay ma aha aanu ikhtiyaar iyo iraado iyo doonis iyo ficil xaqiiqiya toonna aanu lahayn adiladu waa tilmaamaysaa inuu doonis leeyahay iraado leeyahay yacni iraadadiisa waa la sugan nusuustu waa sugaysaa waa sugaysaa marka waxa weeye ficil inuu leeyahay iyo camal yacni markaa inuu leeyahay markaa ficil xaqiiqiya ayuu markaa leeyahay isma diidayaan in qadarka la sugo iyo addoonka ficilkiiyo ikhtiyaarkiiyo iraadada in loo sugaa labadu isma diidayaan ee waxa weeye sida laynoogu sheegay waa in loo rumeeyaa ilahayna khayr iyo sharba wa qadara wa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharih cidduu ilaahay luminayaana waa cidda markaa faasiqiinta ah wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin bihiida markaa laynagu soo celceliyey yudilu bihi kasiira wa yahdi bihi kasiira wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin waxaa ku sugan isbaatu sababiya sababnimada in la sugaayo ayaa ku sugan oo musababku inuu ku dhacaayo bisababi yacni iyadoo ilaahay qadaray haddana sababtiisa marka inuu ku dhacayo ayaa laga qaadanayaa marka isbaatu sababiya ayaa ku sugan waxaa kaloo laga qaadanayaa cidduu ilaahay luminaya inay tahay cidda marka waxa weeye faasiqiinta ah oo ilaahay ogaa fisqiya xumaanta inay dooranayaan kuwaasuu ilaahay luminaya oona u qadaray yacni marka inay xumaanta iyo fisqiga ay la yimaadaan faasiqiinta sifadooda waxaa ka mida inay ballanka ilaahay burinayaan iyo inay arlada kharibayaan ayaa ka mid a marka waxa weeye arlada la kharibayo la fasaadinayana macaasidoo dhan baa soo gelaysa oo kullu macsiyatin fi lardi fa hiya ifsaadun fiiha macsi kastoo arlada lagu sameeyaa waa kharibaad arlada la kharibaayo weeye kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun allah waxau yidhi kayfa takfuruuna sidee baa u gaaloobaysaan billaahi allaha uga gaaloobaysaan wa kuntum amwaata walxaal qad kuntum a ahaydeen amwaatan qaar dhintay oo markaa aan noolayn a ahaydeen fa axyaakum allah idin nooleeyey summa yumiitukum intaa dabadeedna ilaahay idin dili doono summa yuxyiikum intaa dabadeedna ilaahay idin noolayn doono wakhtiga uu idinsoo saaraayo summa ilayhi turjacuun intaa dabadeedna xagga allah laydin celinaayo yacni waxaa ku sugan dadku marka waxa weeye xaaladahay marayaan markii ay hore ay ahaayeen nudafka biyaha ay ahaayeen ee ay markaa dhabarrada ku sugnaayeen waxay ahaayeen qaaraan noolayn kadib ilaahay waa nooleeyey ruux baa lagu afuufay arxaamtii iyo ilmogaleennada markay ku sugnaayeen iyo markay adduunyada ku sugnaayeenba waa la nooleeyo nolol bay ku sugnaayeen kadib markaa dhimasha ayaa ka dambaysa oo ilaahay waa dilayaa sabab kastaba qof kasta ha lagu dile kadibna waa la soo noolaynayaa waa waqtiga bacsigaa la soo noolaynaya marka waxaa ku sugan bacsiga sugista la suga ayaa ku sugan ashyaada kale yacni markaa bakti in markii hore la ahaa qaaraan noolayn in la ahaa oo ilaahay nooleeyey oo haddana markaa uu dilay waxay daliil u tahay bacsiga laftiisa ayay markaa daliil u tahay taasay markaa daliil u tahay uma ilayhi turjacuun intaa dabade xagga allah baa laydiin celinaya xagga allah marka loo celiyana ilaahay waa abaalmarinayaa dadka oo camalkoodii uu ka abaalmarinayaa mid wanaag falay iyo mid xumaato falay mid walba waa abaalmarinaya haddii abaalmarintaasi aynay jiri lahaynna waxay noqon lahayd adduunyadu in riwaayo tahay ayay noqon lahayd iyo cabas iyo dheeldheel ilaahayna markaa riwaayadu inuu dhigaayo waa ka nasahan yahay waa ka dheer yahay waayo adduunyada dadku markay joogeen mid xumaato falay iyo mid wanaag falay iyo mid wax dulminaayo iyo mid la dulminaayo mid walba waa lahaayeen kii la dulminaayey sidii dulmigii markaa ugu dhacaayey yaa ayuu markaa waxa weeye ku dhintay kii wax dulminayey isaguna isagoo daalimkii abuu ah dhintay geeridana waa ka sinnaayeen adduunyadii mar haddaan loogu garsoorin oo lagu kala xukumin meel lagu kala xukumaa waa inay jirtaa haddii kale waxay noqon lahayd cabas aan faa'iido lahayn yacni maxaa adduunyada looga jeeday marka xikmadu waxay keensanaysaa lafteeda in bacsi jiro oo qiyaama jiro oo soo saar jiro oo dadka la kala abaal marinaayo oo xuquuqda loo kala goynaayo latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa xadiiska saxiixa sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xuquuqda u guddeen oo u guddeen ciddii u ehelka ahayd ilama iyo loo gudaayo yacni markaa oo looga jaraayo yacni ridii aan geesaha lahayn seenyoonay ridii geesaha lahayd ee geeska markaa ku hirdiday ama ku humaajiday yacni ilaa looga gooyo yacni ayaa xuquuqda loo kala goynayaa marka xayawaanaadkii yacni bahaa'imtii mayeedhaankii baaba loo kala jarayaa waxay isu geysteene yacni sidee marka waxa weeye aan loogu kala jaraynin dadku waxay isu geystaan marka bacsigii in la sugaayo ayaa ku sugan kayfa takfuruuna sidee baa u gaaloobaysaan yaa ahla makka waa miaal yacni ma aha in lagu xasrinaayo laakiin waxa weeye gaalo oo dhan baa lagula khitaabayaa in marka waxa weeye yaa ahla makka uu yidhina ma diidayso in markaa gaalo oo dhan lagula khitaabaayo saa u gaaloobaysaan yaa ahla makka ay yaa ahla alkufri kuwa gaalnimada u ehelkee u saaxiibka ahow ama reer maka ha noqdaan ama khayrkood ha noqdaan billaahi allah saa uga gaaloobaysaan wa kuntum amwaatan walxaal qad kuntum xaqiiqe ahaydeen amwaatan qaar dhintay ahaydeen aan noolayn waxaa laga qaadanayaa mawdka inaynay sharti ahayn nolol inay ka hormartaa inaynay sharti ahayn bacdi mutakalimiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen shayga marka lagu sifaynaayo mawt ilaaba ilaa waa in marka waxa nololi ka hormartaa laakiin shayga haddaan nololi ka hormarin yani lama yidhaahdo amwaati lama yidhaahdo yani markaa saas markaa bacdi baa yidhi marka ayaddu waxay daliil u tahay iyadaan markaa nololyi ka horrayn in amwaat lagu itlaaqay shay aan nololyiba gelin oo horena aynay uga hormarin nolol dambena aan la gelin doonin baaba ilaahay amwaat ku itlaaqay amwaatun ghayru axyaa yacni waxawey waa qaar dhintay aan noolayn marka waxa weeye waxyaalahay caabudayeen baa laga hadlayo o la tilmaamaayo waxaana ka mid a ah ashyaada qaarkood oo aan nololi gelin baa ka mid a ah wa kuntum amwaatan waqad kuntum qad muxuu u qadaray qad wuxuu u qadaray jumlo maadiya ayaa waxay dhacday xaal bay dhacday culammada carabiyada markaa in badan oo ka mid a ah sida basriyiinta badankooda waxay qabaan haddii jumlo maadiya ay xaal dhacdo ilaaba ilaa qad baa la sheegaa waa in qad la keenaa qaddaasi marka ha ahaato madkuuratan aw muqadara ama mid la sheegay ha noqoto ama mid la qadaraya ha noqoto yacni biduuni qad jumla maadiya xaal ma noqonaysa bay yidhahdeen qad maxaa loo keenayaa qadda waxay dhahen waxaa loo keenayaa waa si ay maadigii xaalka ugu soo dhowaysaa loo keenayaa sidaasaa loo keenaya laakiin bacdi culammada ka midii waxay yidhahdeen laazim ma aha way dhacdaa sida iyo sidaba saas aawadeed waxba in la qadaro looma baahna marka sheikhu isagu wuxuu ku socdaa ra'yiga jamaahiiru lbasriyiin ay ku tageen oo ah jumlada maadiyada ahi markay xaal dhacdo ilaaba ilaa waa inay qadi raacdaa ima madkuura wa ima muqadara saasuu markaa ku socdaa sidaas aawadeed yani markaa qad buu qadarayaa meesha marka ay dhacdo haddaan qaddu markaa aynay joogin bacdi baa tatabucay qur'aanka inta markaysaga mawdica jumlo maadiyi xaal ay dhacday oo aan qad la sheegin markaasaa waxay ka tiriyeen boqol iyo lixdan iyo kow mawdic bay ka tiriyeen marka intaasoo dhan ma la qadarayaa saas aawadeed wajiga markaa yani markaa fiicani waa in la yidhaahdo yani jaaza wajaaze weeyo sida iyo sidaba waa bannaan tahay waa ta kale mulaazama kama dhaxayso yani xaalka yani marka waxa weeye icraabiga ah iyo yani marka xaalka zamaaniga ah wax marka mulaazami kama dhexayso oo bimacna marka waxaweye jumla xaal dhacayso ama markaa xaal markaa u jirayo ilaaba ilaa inuu ahaado zamanka la jooga sharti ma aha xaaladii waxay u qaybsantaa maadawiya yani marka ama maxkiya ayay noqotaa waxay noqotaa yani mustaqbaliya ama manwiya ha la yidhahdo ama muqadara ha la yidhaahdo waxay noqotaana markaysaga muqaarina markaysaga way noqotaa mid walba waa noqotaa saas aawadeed daruuri ma aha ilaaba ilaa in la qadara sida saxiixa wa kuntum amwaatan walxaal qad kuntum xaqiiqe a ahaydeen amwaatan qaar dhintay oo aan noolayn ahaydeen ay nutafan fi laslaab ahaydeen yacni biyo a ahaydeen nudfooyin yacni candhuuf a ahaydeen ama biyo mani ah oo fil aslaabi dhabarrada ku sugan dhabarrada aabbaha fa axyaakum waa idin nooleeyey allah fil arxaami ilmagaleennaduu idinku nooleeyey waddunyaa iyo adduunyada waa idinku nooleeyey muxuu idinku nooleeyey binafki ruuxi fiikum ruuxda nafta inuu idinku afuufay ayuu markaa idinku nooleey walistifhaamu litacjiib istifhaamka ama su'aashuna waxay u dhacaysaa yaabgelin la yaabgelinaayo in lala yaabo min kufrihim gaalnimadooda maca qiyaami alburhaani xujadu iyaday quntay la jirkeeda oo xujadii yacni markaa inay rumeeyaan keensanaysay yacni marka ay meesha joogto aw litawbiikhi ama tawbiikh bay u sugnaatay awdu marka waxay taqsiiminaysaa tacjiibka ama tawbiikha canaan lagu canaanay kayfa takfurun saa u gaalowdaan ya iyadoo daliilkii markaysaga gaalnimada idiin diidaya uu cad yahay uma yumiitukum intaa dabad ilaahay waa idin dilayaa cinda intihaa'i aajaalikum ajashiinnu markay dhammaato oo wakhtigii noloshiinnu ay dhammaatana allah waa idin dili doonaa uma yuxyiikum intaa dabade waa idin noolaynayaa bilbacsi wuxuu idinku noolaynayaa soo saarka uu idinsoo saaraayo uma ilayhi turjacuun intaa dabadeed xaggiisaa laydiin celinayaa turadduuna bacda albacsi waa laydin celinayaa bacsiga dabadii fayujaaziikum biacmaalikum camalladiinu idinka abaalmarinaya wa qaala daliilan cala albacsi wuxuu allah yidhi daliilan cala albacsi ay daallan cala albacsi xaalu bacsiga ina tusinaayo wuxuu yidhi ama markaa wuxuu allah sheegay daliilan cala albacsi lamma ankaruuhu markay bacsigii inkireen yacni wuxuu markaa yidhi daalan cala albachi bacsiga xaaluu ina tusinaayo daliil inagu sheegaayo lamaa ankaruuhu markay inkireen wuxuu yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi alard huwa aladii allah kii weeye khalaqa abuuray lakum idinka aawadiin u abuuray maa fi alardi waxa arlada ku sugan dhammaantood jamiican xalay idilkood yihiin oo dhammaantood yihiin suma istawaa intaa dabadeedna ka korreeyey ila alsamaa'i ay ila alculuwi xagga markaa sare u korreeyey ama ila asamaa'i ay cala asamaa'i ilaa bimacnaa cala ay cala asamaa'i samada ka koreeyey samaduna markaa toddoba markaa may ahayn laakiin waxay ahayd dukhaan wahiya dukhaan sida aayadda markaa kale ku sugan uma istawaa dabeedna ka koreeyey ila asamaa'i ay cala asamaa'i samada ayuu markaa allah ka korreeyey iyadoo qiiq ah fa sawaahunna waa markaa wuxuu ka yeelay oo bimacnaa simay dhammaystiray sabca samaawaat toddoba sama ayuu ka yeelay abuurkoodu dhammaystiran yahoo siman yahay wa huwa bikulli shayin caliim wa huwa allaah bikulli shayin wax kastaba wuxuu ahaaday caliimun mid u aqoon badan ayuu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa wax alla waxa arlada ku sugan arlada iyo waxa ku dhex sugan baa dhammaan inuu ilaahay abuuray wuxuuna u abuuray innaga aawadeen buu abuuray lakum maxaa laga qaadanayaa liajlikum idinka aawadeen buu abuuray saynu intifaacno waxna ugu cibro qaadanno saas aawadeed waxaa laga qaata laga deliishadaa wax allo waxa arlada ku sugan alaslu fiiha alibaaxa asal waxa u ah inay bannaan tahay haddii daliil xaaraantinimeeye la waayo waxaa xaaraan noqonaya uun wixii laynoo diiday waxa arlada ku sugan oo layidhi waxaasi waa xaaraan ba idinka yihiin wixii kale wax weliba asal bay leeyihiin asalku inay ibaaxo tahay maadaama inaynu ku intifaacno loo abuuray waxay noqonaysaa alaslu fiiha alxil waxa u asla xalaalnimo wixii daliil ka reebaa oo daliil xaaraantinimeeya waa halkiis laakiin haddii kale asalkaasaa la istisxaabayaa oo loo noqonayaa marka daliil la waayo uma istawaa ila asamaa'i fasawaahunna laba qowl bay culammadu ka leeyihiin istawaa ila asamaa istiwaagaa maxaa looga jeedaa marka ilaah lagu gudbiyo maqasadaa iyo aqbala mise waxa weeye irtafaca iyo calabaa lagu fasiraya kolay tafaasiirta salafka laga hayaa sida marka waxa waxaweye mujaahid iyo abulcaaliye iyo bukhaarina saxiixiisa ku soo arooriyey waa in markaa irtafaca iyo calaa lagu fasiro oo markuu bukhaari saxiixiisa ku keenaayo inuu abulcaaliya yidhi istawa macnaheedu waa irtafaca mujaahidna uu yidhi istawa macnaheedu waa calaa aayadda ay soo naqliyeen waa istawaa ila asamaa marka ilaah lagu gudbiyo bay sidaa ku fasireen marka labadu inayna farqi ka lahaynee labada mid walba sidaa lagu fasirayo ayay daahir ku tahay culamada qaarkoodna waxay dhaheen jumhuurkii salafku saasay ku fasiri jireen mufasiriintii salafka markaa jumhuurkoodu saasay ku fasiri jireen bacdii culammada ka midoo dee itifaaqii uu sheegayba waa jiraan oo iyagu markaa ittifaaqa maray calaa kulli xaal ibnu kasiirku halkan wuxuu maray inay qasada la macno tahay waana sida markaa ibnu cuthaymiinna uu u iishay baqawina aayadda kale ee suuratu fusilat ayuu qasada ku fasiray qawaacidu muslahana labadaba waa ku keenay labada tafsiir waxaanu tilmaamay inay tanna tadmiin tahay ayuu markaa tilmaamay laakiin markay calaa ku gudubto iyadu marka ay ka duwan tahay marka calaa kulli xaal labada qowl waxaa arjaxa qowlka odhanaaya istawaa irtifaaca iyo culuwiga lagu fasirayaa waana sida jamaahiirta salafku ay ku fasireen fara iyo ibnu kaysaan iyo yacni qolyaha laga soo naqliyaa ictiqaadkooda nadar ku sugan yahay ciddii ugu horraysay qasada ku fasirtay ama aqbala ku fasirtay yacni marka ayaa laga soo naqliyaa marka ilaa lagu gudbinaayo marka laakiin bacdii culammadii sunnada ka mida oo kollay markaa sidaa doortay waa jiraa waana markaysaa markaa ixtimaal markaysaga marka ilaa lagu gudbiyo yacni marka weeye ee ta'wiil marka inay u badrheedheen yacni ma aha calaa kulli xaal labada weji waxaa arjaxsan in irtifaac iyo culuwiga lagu fasiro aayadda marka waxaa laga qaadanayaa abuurka arlada la abuuray inuu markaa waxa weeye horreeyey abuurka markaa cirkuna markaa dembeeyey dee aayadaha qaarkoodna waxaa laga fahmayaa nowcan maa waalarda bacda dalika daxaaha waxaa laga fahmayaa in waxa weeye markaa arladu ay dambaysay ayaa laga fahmayaa see loo kulminayaa markii la yidhi waxa weeye samadii lasoo sheego marka dambe la yidhi waalarda bacda dalika daxaaha iyo aayaddan see laysugu keenaya aayadda allah wuxuu yidhi a antum ashaddu khalqan am isamaa banaaha rafaca samkaha fasawaaha wa aqdasha laylaha wa akhraja duxaaha waalarda bacda dalika daxaaha akhraja minha maa'aha wa marcaaha waljibaala arsaaha markaa see loo kulminayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waalarda bacda dalika daxaaha waxaa laga tilmaamayaa ay maca dalika daxaaha oo waxa weeye bacda waxaa looga jeedaa bimacnaa maca kaasi waa tafsiir tafsiir labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markii ugu horraysay ilaahay arladu abuuray dee laakiin arladii lama kala bixin oo biyihii iyo markaysaa markaa dhirtii iyo lagama soo saarin iyo markaa wixii la daaqayey buuraha marka waxa weeyaan laguma sugin oo laguma qotomin dabad cirkuu ilaahay abuuray intaa dabadeed buu haddana ilaahay dhulkii yacni markaa uu ku sameeyey inuu kala fidiyey biyihii ka soo saaray dhirtii iyo geedihii ka soo saaray buuraha markaa ku sugay yacni markaa sidaas baa culammada qaarkood marka ay yidhaahdeen waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey oo cabdulahi ibnu cabbaas waxa uu tilmaamay arlada oo ghayru madxuwa ah oo aan la kala bixin oo aan markaa dhirtii iyo biyaha laga soo bixin durduradana laga jeexin ayuu marka hore ilaahay abuuray dabeedna cirkuu abuuray markii dambe haddana dhulka yacni markaa kala bixiyey durduradii ka soo saaray biyaha ka soo saaray dhirta ka soo saaray buuraha ku qotamiyey saasuu cabdulahi ibnu cabbaas marka uu yidhi mufasiriin badanna waa ku raaceen laakiin bacdu ahlicilmi ishkaal bay soo arooriyeenoo waxay yidhaahdeen aayadda waxa ku sugan huwa aladii khalaqa lakum maa fi alardi jamiican waa ka allah idin abuuray wax alla waxa arlada ku sugan khalaqa lakum maa fi lardi jamiican waxa arlada ku sugan oo dhan buu allah idin abuuray lama odhan arladuunbuu abuuray kadib baa markaas suma laynoo sheegay uma istawaa ila asamaa'i fasawaahunna sabca samaawaati marka in laynoo sheegay arlada waxa ku sugan oo dhan in ilaahay uu abuuray kadibna uu abuurka cirka abuuraayo uu ilaahay doonay oo uu toddoba ka yeelay daahirkeedu waxaad mooddaa inuu khilaafaayo yacni markaas sidaa uu sheegay alcallaamatu maxamed amiin shinqiiti wuxuu uhi masaladaas waa ishkaal gelisay aad baan uga fekeray markii dambe qur'aankan u fiirsaday laba weji baa markaa lagaga jawaabayaa weji waa in la khalaqadan baa looga jeedaa bimacnaa qadaro oo khalaqa laba macno leh khalaqa waa abuuro waa jirsiiyey iyo khalaqa waa qadaray marka khalaqadan baa waxaa lagu xambaarayaa khalaqa lakum maa fi lardi ay qadara lakum maa fi lardi ila anta tafri maa khalaqta wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafri waa kii shaacir ku yidhi waa shaahid khalaqo oo qadaro loo isticmaalo la anta tafri maa khalaqta adigu waad markaysagaa fulisaa oo waad goysaa wixii aad qadarto oo jaan goyso wa bacdu alqawmi yakhluqu uma laa yafri yacni markaa ragga qaarkoodna waxbay jaan gooyaan oo qadaraan dabeedna markaysaga wixii ma gooyaan oo ma fuliyaan marka in khalaqadan qadaro lagu fasira waa weji wejiga labaad waxay tahay waa in khalaqada awjadadii baa lagu fasirayaa jirsiintii laakiin waxaa laga tilmaamayaa arlada abuuritaanka la abuuray oo asalkii waxa ku dhex sugan ah baa waxaa laga soo qaaday kaannahu faraceediina in la abuuray taasina way dhacdaa shaahid bayna qur'aanka ku leedahay walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa lam yakun min asaajidiin allah wuxuu idhi xaqiiqee waanu idin abuurnay uma sawarnaakum suurana waa idin yeellay summa qulnaa intaa dabadeed baanu ku nidhi aadam keliya markii la abuuray baa malaa'igta lagu yidhi usjudu liaadama xawaa lama abuurin bini aadamkana lama abuurin laakiin asalkii bini aadamkoo aadam ah abuurista la abuuraa waxaa laga soo qaaday ka'annahu aadamigii oo dhanba kaannahu aadamigii oo dhanba la wada abuuray markaasuu allah wuxuu yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama marka waxaa laga qaadanayaa asalka in la jirsiiyo la abuuraa laga soo qaadaa kaannahu faraciisana in la abuuray halkanna waa saasoo kaleo arlada lafteedu waxay asal u tahay waxa ku dhex sugan ayay asal u tahay marka abuurista arladii la abuuraa waxaa laga soo qaaday kaannahu arlada wixii ku sugnaana in la abuuray sidaas aawadeed baa loo yidhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi alardi jamiican uma istawaa ila alsamaa'i fasawaahunna sabca samaawaat tafsiilkeeda waxaad ku arki doontaa dafci ihaam alibdiraab can aayaati alkitaab allah waxau yidhi huwa aladii allah kii weeye khalaqa lakum idinka aawadin u abuuray maa fi lardi waxa arlada ku sugan ay ilarda wamaa fiiha wuxuu abuuray arlada iyo waxa ku dhex suganba waa abuuray jamiican xaalay dhammaantood yihiin wuxuu u abuuray litantaficuu biha si ay ugu intifaacdaan ayuu markaa u abuuray wa tactabiruu iyo si aa ugu cibro qaadataan ashyaada qaar waa ku intifaacaynaa ashyaada qaarna waa ku cibro qaadanaynaa ile waxaa jira ashyaa markaysagaa dhibaato oo aynaan ku intifaacayn aan nafci inoo lahayn ya ashyaa suna baa jira ashyaa dhibaataa baa jirtaa marka waxyaalaha marka arlada ku sugan waxay u qaybsamaan wax markaa laynoogu abuuray inaynu ku intifaacno iyo wax laynoogu abuuray inaynu ku cibro qaadanno ya iminka doofaarka iyo markaysa markaa waxaa miyaynu ku intifaacaynaa yacni waxba kuma intifaacayno laakiin waa ku cibro qaadanaynaa ashyaa muxaramaadaa jira ashyaa marka waxa weeye markaa suna baa jira ashyaa marka waxa weeye bahala baa jiro oo markaysaga iyagu markaa dee daallina ayaa markaa jira intifaacooduna aanu inoo bannaanayn haddana maca daalik waxay soo gelayaan khalaqa lakum marka waxa weeye waxaa lagu tawjiihinayaa qaarkoodna inaynu ku intifaacno ama aan cunno ama aan cabno ama markaysaa markaa aan xidhanno ama markaysagaa waxaynu eh, wax ku dhisanno ama wax markaa aynu ku fadhiisanno waxaynu ku raaxaysanno waxaynu markaa yani yacni kullu daalika waxaynu ku intifaacno oo nafci inoogu jiro inaynu markaa ka helno iyo waxaynu ku cibro qaadanno saas aawadeed buu markaa kuu fasilaya u leeyay watactabiru uma istawaa dabeedna ka korreeyey ila asamaa'i ay cala asamaa'i samada ayuu markaa allah ka korreeyey iyadoo qiiq ah fa sawaahunna waa markaa wuxuu ka yeelay oo bimacnaa simay oo uu dhammaystiray addamiiru yarjicu ila asamaa yacni damiirku wuxuu noqonayaa samada oo samadu waa mufrade maxaa haddaa jamaca looga yeelay hunna loo yidhi liannahaa samadu fii macna aljamci jamac bay la macno tahay oo jinsiga sama laga tilmaamayaayo jamacaasina waa alaayilati ilayhi waa kay ku dambayn doonto oo marka dambaa toddoba laga yeelaya marka toddobadii laga yeelayay laftoodii baa markaysa marka waxaan hadda ictibaarkaasaa loo jamciyey yacni jamcigu wuxuu u dhacayaa biictibaari maa ta'uulu ilayhi waxay ku dambayn doonto ictibaarkeeda ila markan hore toddoba sama may ahayn markan dambaa laga yeelaya marka biictibaari inay noqon doonto toddoba samo daraaddeed baa damiirka jamaca loogu celiyey waa biictibaari yani markaa yani inay noqonayso aayila ilayhi aa'ile ma odhan sheikhu waxaana la yaqaanay ismu faacilka hadduu yahay ajwaf markii hore ficil ajwafa laga keenay oo hulaasi ah in waawgiisa ama ya'diisa hamze loo bedelaa la yaqaanay qaala fa huwa qaa'ilun baaca fa huwa baa'icun marka alaa'ilati muxuu odhan waayey ee alaayilati uu yidhi carabtu waxay karaahiystaan hamsooyinkaa in la kulmiyay karaahiystaan saas aawadee qaacidadii guud ee la yaqaanay waa mustasnaa bay ka taho waa mid laga reebay weeye aayila la yidhaahdaa laba hamsoo kulmay oo alif keliya u dhaxeeyana luqada carbeed hal kelmad baa laga helay baa la yidhi siday culammada carabiyada qaarkood sheegeen aatin erayga la yidhaahdo oo ismu shajaratin ah baa luqatulcarab lagu hayaa kelmad labaad lama hayo baa la yidhi saas aawadeed yacni aayilun baa la yidhaha aa'ilun lama yidhaahdo waa kii xadiiskii ay ku timi aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna aayibun aa'ibuuna lama odhan yacni markaa usuusha markaysaa markaas eh, yani markaa waxaa weeye sunnadoo dhan baa aayibuuna yacni marka waxa weeye sidaas weeye bacdi bay ishkaal ku samayso markayse markaa sida kale marka waxa yani maray oo yidhi markaa sida kale mala ku sawaab ahay in aa'ibuuna la yidhaahdo shuraaxda axaadiista markaysaga raajac waa yahay ay sayaraha wuxuu ka yeelay kama fii aayatin ukhraa faqadaahunna sida aayad kale ku sugan faqadaahunna sabca samaawaatin toddoba sama ayuu ka yeelay wa huwa bikulli shayin caliim wa huwa allah bikulli shayin shay kastaba wuxuu ahaaday caliimun mid u aqoon badan mujmalan wa mufasalan si mujmaloo duuduuba iyo si mufasala mid walba ashyaada jusiyaadka xataa waa ogyahay wax daqiiqa xataa ilaahay kama qarsoomaan shay walba allah waa ogyahay bitafsiil buu u ogyahay afalaa tactabiruuna miyaadan cibro qaadanayn oo ku cibro qaadanayna ana alqaadira calaa khalqi daalika ka awoodaya markaysagaa taa inuu abuuray ibtidaa'an markii ugu horraysayba inuu abuuray markaa awoodayaa wa huwa acdamu minkum wa huwa kaa la abuuray oo ah marka waxa weeye cirarka iyo dhulka marka ah madkuurka la soo sheego cirarka iyo dhulka ah acdamu minkum uu idinka weyn yahay idinka qaadirun inuu awoodaayo calaa icaadatikum inuu idinsoo celiyana awoodaayo miyadaan taa ku cibro qaadanayno ku fahmayn naftiinna markaa aydaan odhanayn hadduu ilaahay toddobada cir iyo toddobada dhulba abuuray inuu innaga ina soo abuuro ina soo celiyana qaadir buu ku yahay min dalaa'il ilbacsi bay ka mid tahay bacsiga waxyaalaha loo daliishado waxaa ka mid a abuurka ilaahay cirarka iyo dhulka abuuray baa ka mid a la khalqu asamaawaati waalardi akbaru min khalqi cirarka iyo dhulka abuurista uu ilaahay abuuray baa ka weynaansha badan abuurka uu dadka abuuray awalam yarow ana allaha aladii khalaqa alsamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihinna biqaadirin cala an yuxya almowta miyaynay markaa ogayn ilaahay markaa cirarka iyo dhulka abuuray oo aan markaa awoodi waayine karay inuu awoodo inuu abuuro awooday miyaanu ahayn markaysagaa miyaynay ogayn markaa inuu awoodo inuu yagana markaa soo celiyo soo nooleeyo may waa awoodaa ilaahay waxay ka mid tahay min addalaa'il caqliya oo laynoogu sheegay qur'aanka gudihiisana laynoogu sheegay allah waxa uu yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun fi lardi khaliifa jaacilun waa abuurayaa fil ardi arlada gudaheeda waxaan ku abuurayaa khaliifatan khaliifaan ku abuurayaa qolo iska khalaf noqonayso iska dambaynaysa ama jaacilun bimacnaa musayirun waxaan ka yeelayaa fil ardi arlada gudaheeda khaliifatan khaliifa ayaan ka yeelayaa innii anigu jaacilun waxaan ka yeelayaa ay musayirun fil ardi kaa'inatan fil ardi arlada inay ku sugantahaan ka yeelayaa khaliifatan khaliifo yacnii qowm iska khalaf noqonayo markastoo qarni tagaba qarni kale ka dambaynaayo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atajcalu fiiha miyaad ka yeelaysaa man yufsidu fiiha mid arlada kharribaayo fasahaadinaya miyaad ka yeelaysaa wayasfiku daadinaya addimaa'a dhiigaggana daadinaaya wa naxnu nusabixu walxaal naxnu annagu nusabbixu aanu tasbiixsanayno ku nasahayno xumaan kaa hufayno bimacnaa kugu ammaanayno inaad xumaan ka dheertay bixamdika xaal aanu ku dheehannahay mahadnaqaanu kuu mahadnaqayno ama xaal tasbiixdu ku dheehan tahay yacni mahadnaq adiga lagu mahadnaqaayo wa nuqadisu lak iyo xaalaannu adiga ku qadisayno bimacnaa waxa weeye ku weynaynayno oo kaa dheeraynayno xumaanba yacni kugu ammaanayno qaala allah waxau uhi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn baan ogahay oo dadkan khaliifadan ka yeelayaa fadliga ay leeyihiin iyo cidda ka soo bixi doonta ayaan markaa ogahay waxaana ka mida dee waxa weeye nebiye iyo rasuullo iyo waxaweeye sidiiqiin iyo saalixiin baa ka mida iyo shuhado allah wuxuu inoo sheegayaa inuu allah ku yidhi malaa'igta waxaan ka yeelayaa arlada khaliifaan ka yeelayaa khaliifadana waxaa looga jeedaa dad arlada isaga dambaynaya loogama jeedo sida saxiixa ah khaliifada inay allaha khaliifo ka noqonayaan allaha khaliifo lagama noqdo allah isagaa khaliifo ah yaa allaahumma anta asaaxibu fi alsafari waalkhaliifatu fi alahli xadiiska saxiixa waata ku timi ilaahayow waxaa tahay ka safarka nagu weheliya waalkhaliifatu fi lahli ehelkaygana ka khalafka nooga ahee nooga dambeeye noo sii ilaalinayaa tahay marka khalaf waxaa laga noqdaa cid ama dhimatay ama haa'iba ah. ilaahayna ma dhiman haa'ibna maaha sidaas aawadeed qowlka odhanaaya allah baa khaliifo laga noqonayaa yacni sawaab maaha taasina ma soo aroorin ee sawaabku waxay tahay waa qowm iyagu khalaf iska noqonaayo iska dambaynaayo markastoo qolo tagtaba qolo kale ay ka dambaynayso taasaa laga tilmaamay arladii iska dhexlaayo malaa'igtii waxay yidhaahdeen ma waxaad ka yeelaysaa cid arlada fasahaadinayso macaasi ku fasahaadinaysa dhiigaggana daadinaysa arrinka noocaasana waxay ku yidhaahdeen markaysagaa male ila qeybka may ogeynin ya yacni saasay ku yidhahdeen bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen dad hore arlada lagu abuuray oo markaysaga markaa jin ah ayaa sidan markaa noqday oo arladii kharribay dhiigaggana daadiyey marka waxa weeye qiyaasay kuwaa uga qiyaasteen bay sidaa u yidhaahdeenna waan la yidhi siduu mufasirkuba inoo sheegaan annagaa markaa ku nasahayno ku tasbiixsanayno ku weynaynayna kaannahu inay leeyihiin annaga uga xaqnimo badan inaad khaliifo naga dhigto dabeed allah wuxuu ku jawaabay anigu waxaan ogahay waxaydaan ogeyn dabeedna marka waxa weeye dee imtixaan baa laga qaadi doonaa aadam iyo malaa'igtaba waynu arki doonaa allah wuxuu yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ika ay wadkur waxaad xustaa yaa muxammadu muxammadow nidaaga markaysaga muxamed markaysaga in isimkiisa mujaradkaa loogu yeedho nadar baa ku sugan laa tajcaluu ducaaa alrasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa saas aawadeed magiciisa inaan loogu yeedhin nebiga calayhi salaatu wasalaam baa fiicanoo yaa rasuulallaahi ama yaa nebiy allaahi la yidhaahdo waa yahay udkur waxaa loo qadarayaa meelo badan bay soo aroortay iyadoo udkurtaas idda lagu camal siinaa wadkur maryama idintabadad ilaa waa laga bedelayaa beddelayaa idintabadad maryamaa laga beddelayaa yacni waxa weeye yacni mawaadic badan bay soo aroorto markaysa marka ay ku timi marka halkanna waxa weeye kollayba caamil baa ay u baahan tahay caamilkaasina udkur buu markaa noqonayaa sida mawaadic badan ay ugu timi wadkur xus oo sheeg yaa muxammadu muxammadow yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow id qaala goortuu yidhi rabbuka rabbigaa uu yidhi yacni sheeg marka iddu waxay noqonaysaa mafcuulu bihi bay noqonaysa darfiyo noqon maysooo lagama tilmaamayo xilliga caynkaasa yacni warkaa sheeg oo xilligaasi waa tego qarniyaal ka hor buu ahaa wakhti aad u fogo kumaan kun sano hor horteed ayuu ahaa marka xilligaas sheeg xilligaa gudihiisa sheeg muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa wakhtigaa hadda xus hadda hadda sheeg wakhtigaa markaa sheegistaa wakhtigan ku dhacaysa ee wakhtiga gudaheeda ma dhacayso wadkur markaa xus oo sheegaya yaa muxammadu muxammadow id qaala goortuu yidhi sheeg culammada qaar oo daraf u fasirayna waa jiraan laakiin kuwaasina waxay u baahdeen inay mawsuul iyo siladiisii qadaraan oo yidhaahdaan wadkur maa waqaca id qaala rabbuka wadkur maa waqaca marka ism mawsuul iyo siladiisii bay qadareen markaa daraf bay ka dhigeen laakiin wejiga hore eh, yacni fiican oo markastoo taqdiirku yar yahay way ka fiican tahay in taqdiirka la badiyo marka laga kaaftoomi karo waxaad xustaa oo sheegtaa id qaala goortuu yidhi rabbuka rabbigaa uu yidhi warkaa wakhtigaa ka waran oo dadka u sheeg lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun waxaan ka yeelayaa fil ardi kaa'inatan fil ardi mid arlada gudaheeda ay ku sugantahaan ka yeelayaa khaliifatan jaacilun khaaliqun iyo musayirun baa labadaba loo fasiray khaaliqun haddii la yidhaahdo hal mafcuul bay qaadanaysaa waa khaliifatan fil way ku tacalluqaysaa uun jaacilun bay ku tacalluqaysaa jaacilun haddii la musayirun weeye laba mafcuul bay u baahanaysaa mafcuulkii koowaad waa khaliifatan mafcuulkii labaadna waa mutacallaqa fil ardi ku tacalluqayo kaa'inatan ah oo inaad jaacilun ku tacalluqsiisaa jaa'is noqon maysa marka ya waxay noqonaysaa inaad markaa qadarto mutacallaq kale innii jaacilun anigu waxaan ka yeelay ay musayirun futuuxaatu ilaahiyada waa jamalkee waxaa ku dhacay nuskhadii hore ee xalabiga iyo ta dambe ee muxaqaqada ah mid walba musawirun baa ku dhacday laakiin khata' matbiciya weeyaane ama nusaakhda xagga nusakha makhduudkaa ah khata' ku sugnaa weeyaan musayirun weeye musawirun ma aha waa musayirun sida uu tilmaamaya uu leeyahay markaysaga kashaafkuba waa ku kaaftooma tuu ku kaaftoona waa musayirun weeye ta labada mafcuul qaadanaysa uu sifaynayaana musayirun weeye innii jaacilun anigu waxaan ka yeelayaa fil ardi kaa'inatan fil ardi miday arlada ku sugantahaan ka yeelayaa khaliifatan khaliifo khaliifadaasoo yakhlufunii iga khalaf noqonayso fadfarigu laamku hoos dhigay saxduna waxay tahay in la godo oo waxa weeye khalafa waa baabukatabo weeye sida markaysaa kutubta luqadaba ku sugan qur'aankana dee ay ugu timi ikhlufnii fii qawmi yakhlufuuna yakhlufunii iga khalaf noqonaysa fii tanfiidi axkaamii axkaamtayda fulinta la fulinaayo fiiha khaliifadu in ilaahay khaliifo laga noqonayo qowlkii aynu u sheegaynay markaa laga fiicnaa weeye wa huwa aadamu aadam weeye qaaluu waxay yidhahdeen atajcalu fiiha miyaad ka yeelaysaa man yufsidu fiiha mid arlada kharibaaya bilmacaasi macaasi ku khariba wayasbiku dimaaa dhiigagana daadinaya yuriiquha bilqatli wuxuu ku daadinayaa dil buu ku daadinaya kamaa facala banuuljaanni siday yeeleen yacni markaa jaanku dadku cidduu dhalay waa jinkii baa loo jeedaay wa kaanuu waxay ahaayeen fiiha arlada gudaheeda ay ku sugnaayeen falamaa afsaduu markay arladii kharribeen arsala allahu ilayhim allah wuxuu u soo diray almalaa'ikata malaa'igtu u soo diro fataraduuhum way eriyeen buu yihi ilaaljazaa'iri waaljibaal jasiiradaha iyo buuraha ayay u eriyeen ayuu yidhi arsala allaahu calayhim allah wuxuu u soo diray korkooda almalaa'ikata irsaalku markaa yani marna calaa buu ku gudbaa marna ilaa buu ku gudbaa yacni marka waxa weeye cid ama dee ama la ciqaabaayo ama markaysa marka wax lagu samaynaayo calaa baa lagu gudbiyaa linursila calayhim iyo meelo marka mutacadiday qur'aanka ku timi iyadoo calaada lagu gudbinaa laakiin marka wax loo sheegaayo la gaadhsiinayo loogu soo diro ilaa baa lagu gudbiya arsala allahu calayhim ilaahay korkooda wuxuu u soo diray almalaa'ikata malaa'igtu u soo diray oo yani marka waa si ay u ciqaabaan oo u caydhiyaanoo fataraduuhu min aljazaa'iri waljibaali bay u caydhiyeen wa naxnu nusabbixu annaga ayaa tasbiixsanayna multabisiina xaalaannu ku dheehannahay bixamdika mahadnaqaanu kuu mahadnaqayno waxaan odhan eh, ay naquulu subxaana allahi wa bixamdih waxaan odhanaynaa subxaana allahi ilaahay baa xumaan ka nasahan wa bixamdih ay wa nusabixu bixamdih waa u tasbiixsanaya tasbiix labaad baad qadari dabeedna waad xaalay wa nusabbixuhu allah waa u tasbiixsanaynaa bixamdihi ay e, multabisiina bixamdihi xaalan mahadnaqiisana ku dheehannahay oo tasbiixdii iyo taxmiiddii baa laysku ladhayaa waana kelmad fadli badan kalimataani khafiifataani cala lisaani saqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim tasbiixdaana la hormariyey waayo min baabi takhliil oo madxi weeyo xumaantiibaa allah laga nasahayaa madxiguna xamdiguna wuxuu noqonayaa yacni wuxuu ka dhigan yahay waa ammaan allah la ammaanaayo ka taxliyati oo kale markaysa markaa ayuu dee shabah ku leeyahay yacni markaa in saxa tacbiir wa nuqadisu laka ada aanu ku qadisaynaa ay nunazihuka waa ku nasahaynaayo xumaan baanu kaa nasahaynaa oo aannu kugu ammaanaynaa inaad ka dheertay camaa laa yaliiqu bik wixii aan markaa kuu habboonayn oo kuu qalmin fallaamu zaa'ida laamku waa zaa'ido waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiye maaha inayna macno lahayn oo xashwi ay tahay maaha oo walaysa fi lwaxyi min xashwin yaqac yacni waxyiga wax xashwi iyo kuma sugna ee waxa weeye macnuu faa'iidaynaya ee macnaha marna noqonaya macno khaasa marna wuxuu noqonayaa macno caama buu noqonayaa tawkiid ah waljumlatu xaal jumladuna waa xaal jumladu wanaxnu nusabixu bixamdika waa jumla xaala weeye bixamdikana haddana waa la xaalaynaya waa xaal xaal ku guda jiro weeye waljumlatu xaal jumladu waa xaal ay fa naxnu axaqu bilistikhlaaf annaga ayaa markaa u xaqnimo badan in markaa khaliifana laga dhigo annaga u xaqnimo badan marka laba xaaloo isku guda jiraa meeshii imanayo wa naxnu nusabixu bixamdika jumladu waa xaaliyo haddana waxaa xaalkaa ku sii guda jira xaal kaloo ah multabisiina bixamdika yani marka iyaduna xaal bay noqonaysa marka waa xaal xaal ku kula jira yani xaalataani mutadaakilataan weeye qaala tacaala allah waxau ihi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn oo min almaslaxati maslaxada baan ogahay fi istikhlaafi aadama oo ku sugan aadam in markaa yani khaliifo laga yeelo wa ana duriyatahu waxaan kala ogahay in tafiirtiisana fiihim almutiicu waalcaasi ay ku sugan yihiin mid mutiic oo ilaahay ateecaya iyo mid caasi oo ilaahay caasinaya ay ku sugan yihiin fayadharu waxaa muuqanaya alcadlu cadaalad baa muuqan doonta baynahum yaga dhexdooda cadligaa daahiri doona markii mutuuc iyo caasiba ay ka mid noqon doonaan fa qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii lan yakhluqa abuuri maayo rabbunaa rabbigayo khalqan khalqi abuuri maayo khalqigaasoo akrama calayhi minna nagaga sharaf badan annaga naga sharaf badan oo allah agtiisa ka sharaf badan yaa khalqi allaah kaga sharaf badan annaga allah abuuri maayo bay yidhaaheen annaga ugu sharaf badan wala aclama cid naga cilmi badanna ilaahay abuuri maayo cid naga cilmi badanna allah abuuri maayo bay yidhahdeen lisabqinaa lahu horumarkayaga aanu hormarnay daraaddeed lahu ay calayhi khalqiga aanu markaysagaa khalqigan uu abuurayo aanu ka hormarnay baanu kaga sharaf badannahay yacni haddii cid naga sharaf badani jiri lahayd waana laga horaysiin lahaa wa ru'yatina maa lam yarahu cid naga cilmi badanna ilaahay abuuri maayo aragga aanu aragnay daraaddeed waxaanu khalqiga la abuuri doonaa aanu arkin aanu aragnay aawadeedna cid naga cilmi badan ilaahay abuuri maayo maa lam yarahu waxaa loo jeedaa khalqiga la abuuri doonaa waxaynay arag way kale leeyihiinoo akrama calayhi minnaana lisabqina lahu baa leh wa ru'yatina maa lam yarahuna aclama baa leh yacni wuxuu tilmaamayaan xagga markaysagaa karaamada inaan anagu u karaamo badanhay waxa caddaynay lisabqina lahu inaanu u cilmi badanoo cid naga cilmi badan aan la abuurayno waxa caddaynaya wa ru'yatina maa lam yarahu marka labadaa kala leh fakhalaqa allahu tacaala aadama ilaahay aadam buu abuuray min adiimi ilardi arlada korkeeda ayuu ka abuuray adiimka asalahaan hargaa haragaa la yidhahdaa waxaa laga tilmaamayaa arlada dusheeda sare ayaa haraggii arlada ka dhigan markaa sidaas waxa weeye arlada korkeedaa laga abuuray oogada arladaa laga abuuray ay wajhaha waxaa loo jeedaa oogada arlada xaggeeda saraa loo jeedaa bian qabada minha baa uu taswiir weeye wuxuu ku abuuray inuu markaysagaa ka qabtay minha arlada xaggeeda qabdatan qabasho min jamiici alwaaniha midabada markaa arladu ay leedahay iyo ciiddeedu ay leedahay oo dhan mid walba wax ka soo qaaday ciiddeeda cas ciiddeeda cad ciiddeeda madow ciidda jilicsan ciidda adag ciidda yacni nooc kastoo ciiduhu ay leeyihiin yacni markaa qayb ka mida laga soo qaaday wa cujinat waxaa lagu qooshay bilmiyaahi almukhtalifa biyaha kala duwan oo qaar dhanaan iyo qaar macaan iyo qaar qadhaadhba leh qaar adag iyo qaar jilicsanba leh wa sawaahu waa dhammaystiray abuurkii aadam wa nafakha fiihi ruuxa ruuxdana waa ku afuufa naftii buu geliyey fa saara xayawaanan xasaasan wuxuu noqday noole dhaqdhaqaaqayo dareen leh bacda an kaana jamaadan markuu ahaa yacni shay jamaadoo iska dhooba oo qallan markuu ahaa dabadeed axaadiista waxaa ku soo aroortay yacnii ciidaha arladu ay leedahay mid walba wax ka mida in laga soo qaaday dabeedna la ysku daray biyaha lagu daray dabeedna markaa lagu qooshay lagu walaaqay dabeedna dhoobo fara ku kudhegla bay noqotay ah, sida qur'aankaba laynagu tilmaamay min tiini laazib kadib markaa waxa waa la daayey mudda yaro huursanayd intii saraa inta hoose huurisay intii hoosea madoobaatay yacni waxay noqotay min xama'in masnuun dhoobo madoobaatoo suyucle bay oo siifad iyo bixinaysa kadib waa la daayey way qallashay waxay noqotay mid qallalan oo sidii waxa weeye markaa dhagax kale ah waa min salsaalin kalfakhaar waa dhoobo qallalan oo dananaysa oo marka la garaaco dhawaaq bixinaysa oo markaysaga waxaan weelka dhoobada laga sameeyoo kale ama dheryaha dheri adariga dhoobada laga sameeyoo kale markaysaga shabah kuleh axaadiista sixaaxa waxaa kaloo ku soo aroortay aadam mudduu ahaa dhoobadaa qallalan saxiixa waxaa ku timi xadiis sheegaaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibliis baa u yimi isagoo aadam dhoobo qallaalan ah markaasuu ku warwareegi talow maxaa laga abuuraya talow maxaa laga samaynaya markuu xoogaa ku warwareegay buu markii dambe xabadka ka garaacay markaasaa sanqadh buu bixiyey sanqadhiibuu wuxuu ku gartay inuu xabadka hoose daloolo uurkiisu aanu isku buuxino aanu markaa waxaweye mid isku buuxo oo isku malaasan aanu ahayne jawfka inuu ka daloolo ayuu gartay fa carafa annahu khalaqa khalqan laa yatamaalak baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalam xadiiskuna saxiixu ku sugan yahy wuxuu gartay markaa ibliis markaasuu ina ishaaqsadaye inuu ilaahay abuurayo abuur aan shahawaadka iska hanan doonin maadaama uurkiisu aanu buuxin oo jawfka uu ka daloolo shahawaadkiiyo waxa uu jecel yahay inaanu iska hanan doonin buu gartay ya markaasuu gartay wa callama aadama alasmaa'a kullaha wa callama ilaahay waa baray aadama aadam alasmaa'a magacyaduu baray asmaa alashyaa kullaha dhammaantood waa baray summa caradahum intaa dabadeed waa u bandhigay ilaahay musamayaadkii magacyada lahaa ayuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta oo faqaala waxa uu yidhi allaah malaa'igtii ku yidhi ambi'uunii iiga warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwaasi magacyadoodii ii sheego iiga warrama in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar markaa run sheegaaya inay idinku cilmi badan tihiin oo sharaf badan tihiin haddaad sidaa ku run sheegaysaan bal iiga warrama markaa magacyada ashyaadaas qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanak allahw adigaa xumaan ka nasahanoo ka dheer laa cilma lanaa ilaa maa callamtana laa cilma lanaa wax cilmii nooguma sugnaanin wax cilmii nooma sugnaan ilaa maa callamtana ay laladii callamtanaa iyaahu kii aadna bartay mooyaane wax kale annagu aqoon uma lihin innaka adigu anta alcaliimu waxaad ahaatay ka cilmiga badane alxakiimu xikmadda badan baad ahaatay halkan allah wuxuu inoogu sheegayaa aadam ilaahay inuu baray asmaada ashyaada inuu baray wax alla waxa magacyo ashyaadu ay leeyihiin baa magacyadooda la bara kadib baa ashyaadii waxaa loo bandhigay malaa'igtoo layidhi magacyadooda sheega oo ka warrama waa garan waayeena waa ka gaabsadeen waxaa laga qaadanayaa cidi hadday wax garan weydo waxay garan weyday inay isku kallifiine ay ka gaabsato cilmiga allah ay u celiso yaa yacni iyagii allah way nasaheen iskumay kallifin waxaan cilmi aynay u lahayn jahli iyo aqoon darro kumay hadlin waxay yidhahdaan subxaanak laa cilma lanaa ilaa maa callamtana yacni waa ictidaarayaan allahna waa nasahayaan ya yacni marka waxay sallimayaan yacni markaa siduu ilaahay dooray ayay markaa sallimayaan innaka anta alcaliimu alxakiim adiga ayaa markaa caliim ahaayo xakiim ah annaguna waxaan markaa waxawe aadna barin ma garanayna waxaadna bartuun baanu garanayna marka kan ma garanaynaa macnuhu u dhacay waxaa laga qaadanayaa fadliga aadan baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cid kastoo cilmila ilaahay cilmiga inuu baraa laga qaadanaya waxay kaloo culamada qaarkood ka daliishadeen luqaadku inay tawqiifi tahay baa laga qaadanayaayo yacni markaa ilaahay markaa dadka uu baro tawqiifi ay tahay yacni markaa tajribay dadku ku keeneen luqooyinka oo iyagaa istilaaxay waa isilaaxiya mise waa tawqiifiya khilaaf baa ku jira sida sawaabkii waxay tahay asalku inay tawqiifi tahay laakiin mar walba dadku ay kororsadaan oo ziyaadiyaan laakiin asalkii luqadu inay ahaan jirtay tawqiifi wax badanna dadku marba ay ku kororsanayaan oo markaa qaybina isilaaxi tahay qaybina tawqiifi tahay intii aadama la baray tawqiifi bay ahayd caynkaasay noqonaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii fadli sheegataa in markaa dhici karto in la imtixaano oo lagu yani markaa imtixaano waxay sheeganayaan inay yaqaaniin iyo inay aqoon allah waxau yidhi wacallama aadama alasmaaa kullaha wacallama ilaahay wuxuu baray aadama aadam alasmaaa kullaha magacyaduu baray asmaaa almusamayaati yacni ashyaada magacyada u saaxiibkaa magacyadoodu baray almusamayaat waa kuwii magacyada lagu magacaabaayey magacyadoodu baray kullaha dhammaantood waa baray xata alqascata waalqusaycata waalfaswata waalfusayata waalmiqrafata yacni wax kale iska daayo wuxuu baray xata alqascata yacni xeedhada iyo waalqusaycata xeedhada yar waa tasghiiru qasca iyo waalfaswata neefta yaree qofka ka soo baxda xagga dambe iyo walfusayata neefta yare iyaduna sii yare markaa tasqiir weeye midna waxa weeye waa musaqara ya yacani neefta dabada ka imanaysa akramakum allah walfaswa iyo walfusaya yar ee fusaya waa musaqara iyo walmiqrafata waxa wax la darsado aaladda wax la darsado kullu daliku bara ashyaada uu leeyahay xataa kada waxaa laga tilmaamayaa haayadii xataa waxyaalaha yaryar ee xaqiirka ah magacyadooda in la baray iska daa waxa waaweyn bian alqaa siduu ku bara ba'daa baa'u taswiir baa la yidhaahdaa suurada shayga ee caddaynaysa bian alqaa inuu ku soo tuuruu ku baray fii qalbihi qalbigiisa cilmaha aqoonteedii iyo ashyaada uu yani garanaayo magacyadooda garanaayo uma caradahum intaa dabaed waa u bandhigay ay ilmusamayaati yani ashyaadii magacyada lahaa yacni xaashiyada markaa jamalku wuxuu tilmaamayaa asmaa almusamayaati oo asmaa buu sii qadarayaa oo asmaa almusamayaati in loo bandhigay ayuu sheegayaa saxiixna maha saase ee waxaa laga tilmaamaya dawaadkii magacyada u saaxiibka ah baa loo bandhigay asmaaduna waa kuwi yaga laga rabay marka waxaa loo bandhigaya waa musamayaadkee ya maha asmaada lafteeda asmaadu waa ta laga rabayaga yaga uma caradahum intaa dabaed waa u bandhigay ay ilmusamayaati dawaadkii ama ashyaadii magacyada u saaxiibka ahaa ee magacyada loo bixiyey ama magacyada lagu magacaabi lahaa yacni ashyaadii markaa magacyada lagu magacaabi lahaa ayaa markaa loo bandhigay ama macaani ha ahaadaan ama daatooyin ha ahaadaan wa fiihi taqliibu alcuqalaa waxaana ku sugan kuwooda caqliga le in la qaalib yeelay oo caradahum baa layidhi caradahaa lama odhan marka dee ashyaadii baa isugu jira markaysaa wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn ee ku xaq caqliga le baa la qaalib yeelay saasaa caradahum loogu jamciyey cala almalaa'ikati malaa'igti baa loo soo bandhigay musamayaadkaas fa qaala lahum allah wuxuu ku yidhi tabkiitan canaan uu ku canaananayo ama markaa waxaa taqriic iyo tawbiiq wuxuu ugu yidhi ambi'uunii iiga warrama yacnii bakatahu waxaa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalaa yacni taqriica iyo tawbiiqa ayaa loo isticmaalaa yacni markaa canaanta ayaa loo isticmaalaa ambiunii iga warrama ay akhbiruunii iga warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwaasi magacyadoodii iga warrama almusamayaati oo magacyada u saaxiibka magacyada leh oo magacyada lagu magacaabo in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar ruu sheegaaya fii annii laa akhluqu aclama minkum haddaad ku ruu sheegaysaan inaanan abuurayn cid idinka cilmi badan aw annakum axaqu bilkhilaafati ama idinku inaa u xaqnimo badan khilaafada haddaad sidaa ku run sheegaysaan iiga warrama wa jawaabu shardi jawaabu shardigana dalla calayhi waxaa ku tusinaaya maa qablahu waxa ka horreeyaa ku tusinayo ambi'uunii ah iyada lafteedu miyana jawaabu shardigii noqonayn maya ma noqonayso jawaabu shardigu shardiga kama hormarto sida marka waxaa qowlka culammadu u gargaaraan ee badanka culammadu ay maraan ee basriyiintuna doorteen marka waxay noqonaysaa in dib laga qadaro taa hore daalli weeyey in kuntum saadiqiin faambi'uunii iiga warrama qaaluu waxay yidhahdeen subxaanaka adaa xumaan ka nasahan ilaahayow tansiihan lak xumaan ka dheeraan baa kuu sugnaatay aad xumaan ka nasahantoo ka dheer tahay can alictiraadi calayk inaanu ku ictiraadno aad ka nasahantoo ka dheer tahay hadalka hore ay yidhaahdeen malaa'igtuna ictiraad ugamay jeedine istifsaar bay uga jeedeen iyo su'aal ayay uga jeedeen laakiin ilaahay inay ictiraadaan ma doonayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laa cilma lana ilaahay ow cilmi nooma sugnaan bay yidhaahdeen ilaa maa callamtana kaadna bartay mooyaane iyaahu isaga aadna bartay iyaahuda waxay noqonaysaa inuu caa'idkii noqonaayo waana mafcuulkii labaad ee callama ay lahayd wiili innaka adigu anta adigu waa ta'kiidun lilkaafi yacni kaafka ayaa lasii akidaya oo lasii adkaynaya waa damiiru faslin alcaliimu kii cilmiga badnaa baa tee alxakiimu xikmadda badnaa aladii laa yakhruju shayun can cilmihi wa xikmatih kaasoo shaynaba aanu ka baxayn cilmigiisiiyo xikmadiisa aanu ka baxayn wax walba ilaahay wuxuu ku sameeyaa ama ku yidhaahda bixikma wax kasta ilaahay wuxuu ku abuuraa bixikma ficil kasta uu samaynaya wuxuu ku sameeyaa bixikma ayuu ku sameeyaa waxaa laga qaadanayaa allah inuu hadlo oo ku hadlo xuruuf iyo markaa waxaan yani ku hadlo ayaa laga qaadanayaa waayo yani marka aayaadkan ay ku sugan tahay allah baa sidaa yidhi yacni yacnii qowlkiina uu yahay mid xuruuf ka kooban xuruuftaa inu ilaahay ku hadlay baa laga qaadanaya waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa yaa yidhi xuruuftaasoo kelimaadkaas iyo xuruufta allah baa ku hadlay marka warka odhanaayo in allaha laa yatakallamu bixarfin walaa sawt waa qowl qalad ah oo aan sax ahayna baatil ah ictiqaadka ahlusunna waljamacana khilaafsan nusuustana khilaafsan nusuustana khilaafsan qaala yaa aadamu ambi'hum biasmaa'ihim xuruuf buu ilaahay ku hadlay yatakallamu bixarfin wa sawt laakiin sawtka ilaahay lama mid aha codka makhluuqaadka lama mid aha sida sifaatka ilaahayba sifaatka makhluuqaadka inay u shabbihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa malaa'igtu inay yihiin khalqi ilaahay abuuray oo yacni waxa weeye yani markaa caqli leh oo jismi leh oo qalbi leh inay yihiin yacni aynay ahayn quwada khayrkee ashyaada ku sugan inaynay ahayn siday falaasifadu sheegtaan ya khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuraa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laynoo sheegay inay qalbiyaan leeyihiin xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaq waxaa laynoo sheegay garba inay leeyihiin quluubtaasi waa qulubtii malaa'igta aayadda lagu sheegay garba inay leeyihiin baa laynoo sheegay ulii ajnixati masna wa hulaasa wa rubaac yaziidu fi lkhalqi maa yashaa waxaa laynoo sheegay malakul jibriil lix boqoloo garab inuu leeyahay baa laynoo sheegay caqli inay leeyihiin waa tan ay ku khitaabayaan ee lagula khitaabayo ee iyaguna ay ku khitaabayaan inay hadlaan baa markaysaga ku sugan wahaakada malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan waa khalqi makhluuqaadka ilaahay ka mida ilaahayna ma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun qaala yaa aadamu qaala wuxuu yidhi allah yaa aadamu aadamow ambihum uga waran biasmaa'ihim ashyaada magacyadoodii uga warram falamaa anba'ahum markuu uga warramay aadam biasmaa'ihim ashyaada magacyadoodii uga waramay qaala allah waxau yidhi alam aqul lakum yaanan idinku odhanin innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati waalard cirarkiiyo dhulka waxa ku qarsoon baan ogahay wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna kaa muujisanaysaan alladii tubduunahu kaa muujisanaysaan wamaa kuntum taktumuun iyo waxaa ahaydeen qaar qarsanayaan ogahay meenaan sidaa idinku odhan waid qulnaa ay wadkuru waxaad xustaa id qulnaa goortaanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii aannu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliis ibliis mooyaane inta kale waa sujuude abaa waa diiday ibliis wastakbara waana kibray wa kaana ay wasaara wuxuu noqday min alkaafiriina kuwa gaaloobay mid ka mida ayuu noqday wa qulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka ooridaada oo xawaa ahi aljannata jannada dega in xawaa la yidhaahdo axaadiista saxaaxay ku soo aroortay lowlaa xawaa'u lam takun unsaa zawjaha ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa haddaan xawaa ayna jiri lahayn qof dumari may khiyaamayseen ninkeeda ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka magaceeda xawaa baa la odhan jiray sida xadiiska nebiga saxiixa ah ku soo aroortay wa kulaa minha wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda waxaa ka cuntaan raqadan yacni markaa eh, ay aklan cunitaan raqadan waasic oo ballaadhan oo bogaadin la cuna xaysu shitumaa meeshaa doontaanba ka cuno yani markaa ka cuna jannada walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tanoo ashajarata geedkan ah ha u dhowaanina fatakuunaa aad noqotaan haddaa geedkaa u dhowaataan min aldaalimiina kuwa xadgudbay aa ka mid noqotaan allah wuxuu inoo sheegayaa aadam ilaahay inuu amray inuu magacyadii ashyaadaa ka warramo aadamna waa ka warramay marka fadligiisii waa caddaaday aadam fadligiisii wuxuu noqday mid waadix oo cad markuu aadam ka warramay ashyaadii ay garan waayeen malaa'igtu uu gartay oo uu ka jawaabay markaasuu allah wuxuu ku yidhi alam aqul lakum inii aclamu gayba asamaawaati waalardi waaclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun waatuu allah hore u yidhi inii aclamu maa laa taclamuun waatuu sidaa u yidhi marka haybkaan ogahay cidharkiiyo dhulkaba waxa ku qarsoon haybkuna waxa weeye mid nisbi ah iyo mid mutlaqa mid walba waaliy waxaa muujisanaysaan iyo waxaa qarsanaysaanna waa ogahay waxaa allah inoo sheegayaa inuu malaa'igtii amray inay u sujuudaan aadam waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa aba yacni malaa'igtii dhammaan waxaa la amray inay aadam u sujuudaan baa la amray sharafta aadam baa la muujinayaa iyo siduu u fadliga badan yahay baa la muujinaya waxaan laga qaadanayaa aadam inuu malaa'igta ka sharaf badan yahay oo ka fadli badan yahay baa laga qaadanaya marka malaa'igtii waa u sujuudeen ibliis baa sujuudi waaye ibliis ma malak buu ahaa aslan oo yacni maahiyada malaa'igta miyuu ka mid ahaa mise daahiran unbuu malaa'igta uga tirsanaaye cayntooda malaa'igta kama mid ahayn laba qowl baa ku jira saxaabadii iyo taabiciintii baa isku khilaafay malaa'igta cayntoodu ka mid ahaa oo maahiyadoodu ka mid ahaa waxaa ku tegay culammada qaarkood baa ku tegey saxaabada qaarna waa laga soo wariyo ibnu cabaas wakhayruhu iyo taabiciinta qaarba waa laga soo raray qowl labaad wuxuu leeyahay maye malaa'igta laftooda kama mid ahayne malaa'igta waa ku dhex jiray yacni daahiran buu markaa uga mid ahaaye yacni miduu caynan uga tirsanaa uga mid ahaa ma aha waxaa ka imanaya istisnaaguma mutasil baa mise waa munqatic haddii la yidhahdo ama malaa'igta xaqiiqatan buu uga mid ahaa waxay noqonaysaa ilaa ibliisa istisnaagu muttasil haddii laha xaqiiqatan ugama mid ahayna daahiran buu uga mid ahaa sida muuqaalkuu kale uga mid ahaa dhexgalka badane uu ku dhex jiray buu la xukum noqday amarka loo jeediyaana malaa'igta loo jeediyaana uu isagana markaa saamaynayo ku dhacaayo qowlkaa dambaana arjaxa waayo asalka malaa'igta laga abuuray isaga lagama abuurin qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa min tiin malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur wa khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi caaisha uu sheegaayo malaa'igta nuur baa laga abuuray isagana dab baa laga abuuray yacnii jinka ayaa laga abuuray dab laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar yacni markaa jaanna waxaa laga abuuray nebigu yidhi aayaddana waaba lagu sheegaybe yani markaa orol markaa daba laga abuuray isla xadiiskaasaa sheegay isla xadiiska muslim ayaa sheegay waa midda kale ee malaa'igtu ilaahay ma caasido ibliisna ilaahay buu caasiyo waa ka gaaloobay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa midda kale ee malaa'igtu tasbiixda ma kala goyso yusabbixuuna alleyla waalnahaara laa yafturuun waata kale malaa'igtu waa addoommo la sharfay bal cibaadun mukramuun waa midda kale malaa'igtu tafiir male isagu laakiin tafiir buu leeyahay afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaaa min duuni yacni duriyo inuu leeyahay baa laynoo sheegay marka sidaas aawadeed yacni ibliis daahiran buu malaa'igta ugu dhex jiray oo uu la xukum noqday oo amarka loo jeediyaana isagana saamaynayo daahiran maadaama uga tirsanaa xukunkoodii la siiyey xagga awaamirtiiyo nawaahide yacni xaqiiqatan ugama mid ahayn saas aawadee istisnaagu wuxuu noqonayaa munqatic laakina ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin kufriga ibliis wuxuu ahaa kufru libaa walistikbaar nooca la yidhaha waa kufru cinaad kufru cinaad haddaad maqasho iyo kufru ibaa walistikbaar waa bimacnan kufriga diidmada iyo kibirka yacni markaa waxa weeye lagu kufriyo iyo kufriga cinaadka ahi isku mid weeye kufrigiisu juxuud ma ahayn juxuudkiiyo cinaadkana farqaa u dhexeeya cinaad buu ahaaye juxuud ma ahayn ka waxaa laga qaadanaya waxaa lagu gaaloobaa inaanay wada juxuud ahayn wada takdiibna aynay ahayn ayaa laga qaadanaya ahlu sunna waxay qabaan waxaa lagu gaaloobaa waxay noqon kartaa odhaah keliya waxay noqon kartaa ficil keliya waxay noqon kartaa ictiqaad keliya ama niyo keliya waxay noqon kartaa shaki keliya waxay noqon kartaa yani anwaac badan oo kala duwan bay noqon kartaa xagga anwaacda marka laga eegana takdiib iyo juxuud iyo cinaad iyo icraad iyo shaki iyo nifaaq mid walba waa leedahay anwaaculkufri iyo asbaabulkufria mid waliba jiraan kufrigu marka maxalku ka dhacana waa laga qaybiya yacni noocu yahayna waa laga qaybiya allah waxau yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum uga warran ayilmalaa'ikata malaa'igta uga warran maxaynu kordhigaynaa ayda tafsiiryada waxaa ka dambeeya mufasirku mufasarku raacayaayo maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel almalaa'ikata waa inaad tidhahdaa ila humta markaysaga waxbaan ayay markaa la icraab noqonaysaayo maxalkay icraabadee taallay ka raacaysaa biasmaa'ihim magacyadooda uga warrama almusamayaati ay biasmaa'i lmusamayaati bay ka dhigan tahay musamayaadka ashyaada magacyadana magacyadooda uga warrama fasammaa kulla shayin shay kasta wuxuu ku magacaabay aadam bismihi magiciisa wadakara xikmatahu xikmadiisuu sheegay allatii taasoo khuliqa lahaa loo abuuray falamaa anba'ahum biasmaa'ihim markuu magacyadoodii uga warramay qaala tacaala lahum allah wuxuu ku yidhi iyaga muwabbikan xaaluu canaananaayo alam aqul lakum xikmada markaysaga loo abuurayna inuu ka warramay mufasirku waa inoogu daray laakiin aayadda daahirkeeda kama muuqato daliil haddii loo helo waa halkeeda laakiin haddaan daliil loo haynin inta aayadda lagu sheegay in lagu gaabsado ayaa saxan wax daliilana ma ogi alam aqul lakum yaanan idinku odhan innii aclamu anigu waxaan ogahay hayba asamaawaati waalardi ay ghaa'ib asamaawaati waalardi cirarkiiyo dhulka waxa ku qarsoon baan ogahay ay maa fiihimaa fiihima hayb waxaa loo fasiraya bimacnaa faacil baa loo fasirayaa macno mafcuul inaad u fasirtaa ma bannaano waxaanu u bannaanayn haaba hayban ayaa wuxuu yahay laazim mar hadduu laazim yahayna ismu mafcuul ka iman maayo eh, yani markaa sii daysan maa haaba fiihima wixii ku qarsoomay alghaa'ibu unbay markaa macnuun noqonaya alghaa'iba fiihima wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna kaa muujisanaysaan ay maa tudhiruuna min qowlikum waxaa muujisanaysaan oo dhaahdiinna atajcalu fiiha ila aakhirihi ilaqda waxaa loo soo koobay ilaa aakhirihi baa loo soo koobo loo soo ikhtisaariyey marka la akhrinayana ilah la odhan maayo waxaa lagu dhawaaqayaa ilaa aakhirihi baa loogu dhawaaqayaa sida saxan waayahay hamsaduna qaci weeyo in hamsada qaci loo qoro weeye waayo ilaa baa laga soo ikhtisaariyo hamsadeedu qaci ahayd marka wasli in loo qora ma saxna atajcalu fiiha miyaad ka yeelaysaa ilaa aakhirihi ilaa aakhiri kalaamihi buu u jeedaaye wamaa kuntum taktumuun iyo waxaa markaa qarsanaysaanba waa ogaha tusiruuna min qowlikum odhaahdiinna waxaad siraysanaysaan lan yakhluqa akrama calayhi minna walaa aclama xadiis baa lagu soo wariyey sanadkiisa dacfi ku jiro xadiis sanadkiisu daciif yaha sidaa lagu soo wariyey inay sidaa yidhaahdeen wadkur waxaad xustaa id qulnaa goortaanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtaanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadamu sujuuda sujuuda taxiyatin sujuud salaana usujuuda sujuuda bilinxinaa'i yacni foorini madaxa ah, foorinisaan uga sujuuda mufasirku wuxuu maray inay sujuuddani inxinaa ahayd waana siday culammada qaarkood ay mareen oo ibnu kasiir iyo qurdubina waxay u tiiriyeen culammada qaarkood inay sidaa mareen laakiin jumhuurka culammadu waxay qabaan sujuudku inuu ahaa sujuud wejiga dhulka la dhigaayo jabhada la dhigaayo sida jumhuurku mareen baana saxan waayo allah wuxuu yidhi faqacuu lahu saajidiin faqacuu dhaca dhicista maxaa laga qaadanayaa madax foorri keliya inayn ahayn ya ee markaa jabhada dhulka la dhigaayo ayaa laga qaadanaya haddaba waxay yidhaahdeen bacdi culammada ka midii qibluu ahaa aadame allah baa loo sujuudaayey taa qudheeda nadar baa ku sugan saxdu waxay tahay waa in aadam loo sujuudaayay laakiin sujuud takriim iyo taxiyo looga jeedo inay ahayd amarka ilaahayna la qaadanayo bisultaanin min allah baa lagu samaynaya oo miyaanay cibaado aadam la caabudaya ahay maya mar haddii waxa weeye amar ilaahay loogu sujuudaayey oo sultaan yacni markaa sharciga looga hayay cibaado aadam la caabudaya noqon mayse cibaado allah la caabudaya noqonaysa marka cibaadada ay tacriifinayaan culammada muxaqiqiinta qaarkood waxay yidhaahdeen yacni waxaa cibaado la yidhaahdaa waa khuduucun qalbiyun waa khuduuc qalbiya oo yutlabu bihi nafcun ghaybiyun oo lagu dalbaayo nafci haybi ah khuduuc qalbi ah nafci haybi ah lagu dalbaayo in kaana bisultaanin min allah fa huwa cibaadatu lilah haddii suldaan ilaahay iyo amar ilaahay lagu samaynayana cibaado allah la caabudayo noqonaya haddii markaa suldaan ilaahay iyo idan ilaahay aan lagu samaynaynna wuxuu noqonayaa cibaado hayrka yacni cibaado ilaahay cidaan ahayn lagu caabudayo noqonaya marka aadam sujuudda loo sujuudaya waxay ahayd bisultaanin min allah baa lagu sameeyo amar ilaahay bay marka ku dhacday mar hadday amar ilaahay ku dhacaysay waxay noqonaysaa xaqiiqatan cibaado ilaahay lagu caabudayo allah lagu ateecay laakiin markaa aadamna lagu sharfaayey saasay noqonaysa aadamna qiblo uun may ahayna tashriif baa looga jeeday lagu sharfayey baa looga jeeday labaduna isma diidayaan fasajaduu ilaa ibliisa waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahe inta kale waa sujuude laakina ibliisa ha yeeshee ibliis ma sujuudin haddii markaa lagu socdo istisnaagu inuu munqatic yahay huwa abuljinni waa jinka aabbihii kaana bayna almalaa'ikati malaa'igta dhexdoodu ku sugnaa marka daahiran buu malaa'igta uga tirsanaaye xaqiiqatan ugama tirsanay abaa waa diiday ay imtanaca can isujuudi sujuuddii waa iska diiday wastakbara waa kibre ay takabbara canhu waa ka kibray wa qaala wuxuu yidhi ana khayrun minhu anaa ka khayr badan buu yidhi wa kaana min alkaafiriin wa kaana wuxuu ahaa ibliis min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid ahaa fii cilmi illaahi ilaahay cilmigiisii saabiqa ahaa inuu gaaloobayaa ku sugnayd oo kaanada la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya horay ugu sugnay laakiin sidaa waxaa ka fiican in kaanada saaraa looga jeedaa wa kaana ay wasaara wuxuu noqday min alkaafiriina kuwa gaaloobay buu ka mid noqday saasaa fiican wejigaas ayaa arjaxa culammada qaarkoodna arjaxaan ibnu cuthaymiin laftiisuna waa wejigu arjaxay culamo kalena arjaxeen wa qulnaa yaa aadamu waxaanu idhi aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka ooridaadu haweenaydaadu aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan yacni markaa cunitaan waasicoo ballaadhan ka cuna xaysu shi'tumaa meeshaa doontaanba ka cuna walaa taqraba ha u dhowaanina haadihi tanu ashajarata geedkan ah ha u dhowaanina fatakuunaa a noqotaan ay fatasiiraa min addaalimiina kuwa xadgudbay ah ka mid noqotaan aadam iyo xawaa waxaa loo banneeyey jannada meeshay doonaan inay ka daaqaan baa loo banneeyey laakiin hal geed baa loo diido geedkaha geedkaaha cunna haddaa geedkaa cuntaan cisyaan baa ku dhacdeen wa qulnaa yaa aadamo waxaanu idhi aadamow uskun deg anta adiga ta'kiidun lidamiiri ilmustatiri waxaa la adkaynayaa damiirka qarsoon damiirka mustatirka ah ee sitaarkiisu waajibka yahay baa lagu tawkiidinayaa antada marka waxaa la keenay liyuctafa calayhi si loogu cadfo wa zawjuka si loogu cadfo xawaau xawa ah ooridaada xawa ah bilmaddi mad xaalay ku sugan tahay oo xawa keliya aan loodhan xawaau la yidhahdo wa kaana wuxuu ahaa allah khalaqahaa mid xawaa abuuray min dilcihi alaysar min dilci aadama aadam feedhiisa mid ka abuuray buu ahaaday feedhaasoo alaysari ta bidixaysa ah waatii xadiiska ay ku soo aroortay fa ina annisaaa khuliqna min dilacin acwaj dumarka waxaa laga abuuray feedh qalloocan baa laga abuuray riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ina almar'ata khuliqat min dilac qofka dumara waxaa laga abuuray feedh baa laga abuuray feedhana waxaa ugu qallooc badanta ugu sarraysa marka jumhuurka culammadu waxay yidhahen feedha aadan baa laga abuuray bay yidhahdeen bacdi culammada ka mida oo yidhi markaysaga waxaa laga tilmaamayaa tamthiil inay tahay baa laga tilmaamaya lagu shabahaayo in laga abuuray lagama tilmaama waxa weeye waxaa looga jeedaa yacni markaa shabah bay ku leedahay in laga tilmaama laakiin jumhuurku sida horay mareen jamaahiiru ahlilcilmi waana daahirulxadiis aljannata jannada dega wa kulaa cuna minha jannada xaggeeda waxaa ka cuntaan aklan ragadan cunitaan waasicoo oo ay waasican laa xajra fiihi ballaadhan oo aan laydinka mancinoo laydin diidin laa xajra fiihi ay laa manca fiihi xaysu shi'tumaa meeshaa doontaanba ka cuno jannada ka mida waxaa loo laqbayn karaa wa cuna minha xaalay jannada ka mid tahay raqadan yacni marka ay aklan raqadan cunitaan markaa waasica cuna xaysu shi'tumaa meeshaa doontaanba ka cuna ama minhaa jannada xaggeeda ka cuna raqadan ay aklan raqadan bacdi xaaleeyana waa jiraa raqadan laakiin waxaa fiican markaa in loo qadaro masdaro laga sifeeyo walaa taqraba ha u dhowaanina hadii shajarata tan oo geed kan ah ha u dhowaanina ay bilakli minha cunisaa cuntaan ha ugu dhowaanina cunisaa wax ka cuntaan wayalxindatu geedku wuxuu ahaa tacyiinka geedka waa la ibhaamiyey saxduna waxay tahay geedka haddii la ibhaamiyo oo daliil cayimaya aan la helin in lagu gaabsado ibhaamkaasoo lagu joogo daliil cayimaya mar haddaan lahayn sida saxani waa sidaas wax daliiloo cayimayana mahay wa alxindatu waxaa la yidhi geedku wuxuu ahaa sarreenkuu ahaa aw ilkarmu ama cinabkuu ahaa aw hayruhuma ama geed kalu ahaa qaar baa yidhi tiinkuu ahaa qaar baa yidhi geed timireed buu ahaa yacni calaa kulli xaal daliil cayimaya ma hayno waana geedka waa laynaga qariyey tacyiinkeeda ictibaarkuna waxa weeye wuxuu ku sugan yahay in geed loo diiday uun nooca geedka inuu yahay magiciisa inaynu garannaana faa'iide gaari kuma jirto ya faa'iide gaari kuma jirto marka in laga gaabsadaa saxan fatakuuna ay fatasira aad noqotaan min aldaalimiina kuwa xadgudbay a ka mid noqotaan alcaasiina kuwa caasiinta a ka mid noqotaan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk